alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli lahi sala allahu alayhi wacala alihi wasaxbi wasalam wacan cabdillahi bni cumar radi allahu canhuma qaal tamatca rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam fi xajati اlwadaac bilcumrati ila alxaji waahdaa tamatucii baynu ku dhex jirnaa kitaabka cumdat eh, alaxkaamka wacan cabdillahi bni cumar radi allahu canhuma qaal wuxu uhi tamatca rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulku tamatuc buu xidhay fii xajat اlwadaac bاlcumrati ila اlxaji bilcumrati cumruu xidhay ila lxaji xaj laga gaadhayo u ahda hadina uu kaxeeyey waahdaa ay saaqa macahu hadi aw dabaxa alhadi waahda markaa inta dambaa sii fasirtada fasaaqa uu kaxeeyey macahu rasuulku la jirkiisa alhadiya hadigii wuu sii kaxeeyey min dilxulayfa dilxulayfu kasii kaxeeyey wabada rasuulu laahi sala allahu alayh wasalam rasuulku wuu bilaabay oo fa ahalla bilcumrati cumruu xidhay ahalla bimacnaa axramaba imika halkan ugu jirta uma ahalla bilxaji haddana xaj buu xidhay fatamataca annaasu maca rasuuli llaahi sala allahu alayh wasalam fatamataca way la xidhneen dadkii cumradii haddana xajka laga gaadhayay oo faahalla uma ahalla bilxaji fatamataca naasu maca rasuuli llahi sala la ala slm faahalla bilcumrati ila alxaj waxay xidhay cumro ila xaj laga gaadhayo faahalluu bilcumrati ila alxaji fa kaana min annaasi dadka waxaa ka mid ahaa man ahdaa mid hadii bixiyey oo hadii sii kaxeeyey manahda man waa man saaqa macahu lhadi oo fasaaqa alhadyi hadiga kasii kaxeeyey min dilxulayfa dilxulayfo halkii ay ka xidheen reer madiine nabiguna ku xidhay ala sala wa minhum waxaa ka a man lam yuhdi minaan hadyi wadin oo falama qadima nabiyu sala lah ala rasuulku markuu soo galay makata qaala linaasi dadki ku man kaana minkum ahda kii idinka idin ka a hadyi waday fa inahu isagu laa yaxilu xalaalumaha shayun shay fainahu arrin waxa weeye laa yaxilu ka xalaaloobi maayo oo xalaal u noqon maayo min shayin ay shayun shay xaruma minhu ka xaaraama xataa yaqdiya ilaa uu dhammaystirayo yaqdiya bimacnaa yutima xajahu xajkiisa ilaa u dhamaystirayo waman lam yakun minkum ahdaa kii idinkayda ka mid aan ah hadyi bixinaa falyaduf bilbeyti hadda beytka wbisafa walmarwana hadda waa bisafa walmarwa ay falyaduf bisafa walmarwa waa sacyigii dawaafna waa laga cabiraa markii la doono sacyina kusoo aroortaa walyuqasir walyuxallil walyaxlil walyuqasir macnaheed waa maxay markaa timihiisii ha gaabiyo oo yu wada xiirin oo xalisaha ku xalaabo marka oo cumradiisa ha ku dhamaystir uma liyuhila ha xidho bilxaji xaj ha xidho waliyuhdi hadyina ha qalo markay gaadho xajka faman lam yajid hadyan qofka aan hadyi helin markaa falyasum ha sooma alaata ayaam saddex cisho fi lxaji xajka ciisa ku sooma wa sabcatan iyo saddex idaa rajca ilaa ahli ehelkiisa markuu noqdo fadaafa rasuulu lahi sala allahu alay waslm rasuulku wuu dawaafay xiina qadima makata maka markuu soo galay wastalama rukna ruknigiina uu taabtay awala shayin markii koobaadba awala shay mar wixii u horreeyeyba wixii u horreeyey ee uu qabto markuu soo galay eh, guriga waa inuu rukniga taabtay ruknigaasina waa alladii fiihi alxajar oo haddii halka laga bilaabo dawaafka ee laguna soo dhameeyo uma khaba uu gucleeyey halaaa adwaafin saddex dawaaf saddex shoog oo min asabci toddobadii ka mid ah wamashaa arbacatan afarna uu iska socday si caadiya wa rakaca uu tukaday xiina qadaa markuu dhameeyey awaafahu bilbeyt awaafkiisii beytka cinda almaqaami maqaami ibraahimka agtiisa rakcatayni buu ku tukaday laba ragcadood waa ragcatay awaaf labadii ragcadood awaaf ee sunnaha uma dabeetana salima wuu salaam manqsadayoo fansarafa wuu ka tegay halkii insarafa wuu noqday oo fa ataa wuxuu yimi asafa oo fa daafa u dawaafay bayna asafa walmara sabcata adwaafin toddoba dawaaf u dawaafay uma lam yaxlil kama xalaaloobin min shayin shay xaruma minhu ka xaaraanahaaday xataa qadaa xajahu ilaa xajkiisao dhamaystira wanaxara uu gowracayay hadyu hadigiisa yooma naxri maalintii yowmi naxri wax ka u xalaal noqday muu jirin isagoo cumradii haddana la yimid waafaada uu dawaafay wa afaada fadaafa bilbeyt afaada halka horey ku xidhantay markaase uma dabeetna lam yaxlil xalaalu ma noqonin lam yaxlil kama xalaaloobay min shayi xaruma minhu xaaraam ka ahaaday xataa qadaa xajahu ilaa u dhamaystirtay wanaxra hadi u gowracay yowma naxr wa afaada uu dawaafay oo fadaafa bilbeyt gurigaa dawaafay afaada markaa ay dawaafulifaada markaa wey wuxuu si gaara ah ugu sheegayaa uu ifaadadii la yimid oo fadaafa bilbeyt gurigii u dawaafay uma xalla uu ka u xalaalooy xalla uu ka xalaalooy min kulli shayin shay kasta oo wafacala waxaa sameeyey maa facala rasuulu lahi sala allahu aleyh wasalam sidaa uu rasuulku sameeyey waxaa sameeyey man cid baa sameeyey ahdaa hadyi waday oo wasaaqal hadyi hadyigana kasoo kaxeeyey xalkuu rasuulku ka soo kaxeeyey dilxulayfaha kaasoo min annaas dadka ka mid ah wa can xafsa zawj nabiyi sala allahu alay slam annaha qaalat waxay tihi ya rasuul allah waa maxay dadka arrinkoodu xalluu min cumrada ay xalaal uga noqdeenoo walam taxila anta min cumratika adiguna cumradaadii aanad xalaal uga noqonin faqaal wuxu hi anigu labatu rasii dee madaxaygii baan dhoobay oon adkeeyey sidaan u kala yaacin timuhu waqalladtu waxaan kooreeyey hadii hadigayga falaa axilu xalaaloobi maayo xataa anxara ilaa aan gowracayo yowm naxr xadiiskani waa wuxuu ka warramayaa oo dilo badan oo hore oo xadiiskii dheeraay jaabir iyo mawduuci ay ka warramayeenoo rasuulka caleyh isalaatu wasalaam waxaa la isku khilaafay horta ma mutamatic buu ma qaarin buu ahaa ma mufrid buu ahaa oo laba dhinac bay yahay baa loo badan yahay xadiiskan imika inuu tamatuc sameeyey baa laga fahmaya marka waxay leeyihi tamatuca marka qaarkood waxaa lagu idlaaqayaa maca qiraanka waxaa lagu idlaaqayaa qofkii qaarinkaa laftigiisa saa awgeed baa rasuulka alay slat slam cumradii iyo xajkii wuu isdhexgeliyey cumradii iyo xajkii wuu isdhexgeliyey laakiin axaadiis badan oo hore iyo xadiis aynu arki doono soo socday iyo qaarna aynu soo maray rasuulku alay salatu slam wuxuu yihi ciddii hadyi waday mooyaane ciddii kale ee qiraanka soo xidhatay tamatuc ha u bedelan halkana waa xadiiska inta laga fahmayo markaa isagiiyo dhowr saxaabiyo kalunbaabay noqdeen intii hadyiga wadtay ciddaa hadyiga waday may xalaaloobin ilaa maalintii tobnaad ee yowma naxri la gaadhay mooyaan oo ay jamarada tuureen xalaalowga dhamayskirnaana wuxuu u dhamaystirmay markay la yimaadeen dawaaf alifaada laakiin dadkii aan hadiga wadan walow qiraanbaha soo xidhaane waxa uu rasuulku amray inay u bedelaan cumro xajkoodii oo cumradii unbay la yimaadeen way xalaaloobeen markaa wax kasta oo xaaraan kaga noqday ixraamkaasiba u xalaaloobay ilaa maalintii sideedaad la gaadhayay dabeetna waxay xidheen xajkii bay xidheen maalintaasi marka hadyi waa looga baahan yahay haddaba saddexdaa qof ee qiraanka iyo mufridka iyo mutamatica waxaa looga baahan yahay mutamatacay qaarinkaba hadii baa ku waajibay marka laga reebo mufridka mufridka isaga waba kuma waajibin hadduu isagu samaynayo waa sunne way iskaga wanagsanta haduu waqalayo lakiin isaga waajib looguma lahayn labadaa kale neef baa looga mahayaya sida axaadiis horeba aynu soo maraynay aw shirkun fi damin baqaratun jazuurun baqaratun aw shaatun aw shirkun fii damin hadduu neefku qofku keligii qalayo xad ma laho intuu doonu qali karaa uu farabadin karaa boqol geela buu nebigu qalay caleyh isalaatu wasalaam waqtiyada qaarkood lakiin inta ugu waajibka kaga dhacaya waa maxay waa neef waa neef adhiga waxay samayn karaa neef lo toddoba qof baa ayaa ku shurwaakoobi karaa oo toddoba adhiga baa udhiganta neef geelna toddoba qof baa ku shurwaakoobi karaa waa shirkun fii damin marka in dhiigaan ku shurwaakooba hadduu waayo qofkii qaarinka iyo qofkii mutamatic hadduu hadigii ku waajibi waayo soon buu ku bedelaya waa ka ayadduba saa wasiyaami alaaata ayaami fi lxaji haye sabcatan sabcatan ida rajactum tilka casharatun kaamila tobankaas saddex intaa xajka jooga ayaamu tashriiqa xataa wuu soomi karaa oo kaleha isaga ayaam ayaamu tashriiqa qofkaasi wuu soomi karaa qofka xajka jooga ee aan hadyigii la iman isaga waa lagu ogolya hadhow markuu deegaankiisii ku noqdana toddobada kale ku daraya laakiin waa inaanu qofkaasi ahayn reer maka dalika liman lam yakun ahluhu xaadir ilmasjid alxaraam dadka mis halkaa degan inaanu ehelkiisa ahayn hadduu reer maka yahay laguma la waxbo soomna laguma yeehanay saasuu kaga baabaaya isaga qofkii isagu aafaaqiga ahaa aafaaqiga maxay alladii jaa min alufuq jihooyinka ka yimid isagu ee aan meesha deganayn weeyaan walyuqasir walyaxlil ha xalaaloobo ha gaabiyo waxa u wanaagsan qofka ilaan xajka wax yarbaa ka hadhay qofka cumrada la yimid hadday muddo hore tahayna o dee tumuu si fiican uga soo baxayaan inuu iskaba dhukurto haddii kalena xiirasho labaadba looga maahaya soo maha imika markuu cumradii rasuulka ala sala slam dilxuja yahay bishii dilxija dee xajkii maalmo yarbaa ka hadhay haddana waa kuwan dee qolo intay la yimaadeen cumradii sidaa ku xalaaloobay iyagu dee sidaa kaga baxay markaa hadday timihii dhukureen markii cumrada oo saddex isha aba afar cisho ka xadhan yahay waxaaba karta inay timuhda dee horugu soo bixi waayaan oo timaha dhow xiro inkastoo dee inta yar waa leeyahay inuu xiraayo haddaba markaa rasuulku wuxuu tilmaamay ha iyadoo inuu dhukuraano ay fadli badan laakiin xaaladan iyadaa waxaa u fadli badan isagu inuu gaabiyo qofkaasi qofka isle hadhow timo kaleod xirta helmaysid waa inuu timihii qeyb intuu xiro inta kalena hadhow haddana maalinta tobnaad ee yom naxr ramyi dabxi xalqa marka la sameynayo waa inuu xiro oo kana xirashadan horena tii ay noqonaysa ka dambana kii xajka ayuu noqonaya ciddii markaa rasuulka la socotay alayh salatu slam ee hadyi waday sidaasaa allahu mustacaan ay ku xalaaloobeen waanu inoo soo socda xadiiskaasi iyadoo aynu macnaha guud u istegeen wafacala ma facala rasuulu lahi sal man ahda wasaaqa alhadya min annaas afaada dawaafu lifaada waa inagii soo marray macnihiisa waxa weeyaan faidaa afadtum min carafaatin markaa dadku markay soo deb dhaqaaqaan si xooga weyaan markaa minaa markana laga dhaqaaqaya oo marka ramigii la sameeyey dabxii xalqigii ayay haddana dadku xagga masaajidka dee usoo butaacayaanoo ay usoo dhaqaaqayaan dabeetna dawaafu alifaada baa saa la yidhi waana rukniga ah dawaafkaasi axaadiista mala ku arkaan xadiiskan horena waynu soo marray inii labadtu ra'sii waqallatu hadii falaa axilu xataa anxar xagga dambe inoogu jiray soo markii hore waxaynu moodin xagga ku jirin marka talbiidkana waxa weeyaan in wax la mariyo maa yamnacu min alintishaar timahani maadaama in dee feeditaan iyo waxaa inta badan qofka xaaladin ku samaynaynin si ay timaasi ugu joogsadaan iyadoo arrintaasi aanay waajib ahayn taasaa ii diiday inaan ka xolaaloobo bul rasul yhi yaa rasuul allahi ma shanu nnaasi xalluu min alcumrati walam taxila anta soo adigu maxaad u xalaaloobi weyde ee dadkiina ay u xalaaloobeen faqaala inii labatu rasi waqalabtu hadi falaa yaxilu xataa nexram macnaa hadigina soo kaxeeyey cilada weyn waa m inuu hadiga soo kaxeeyey an caiha radi allahu canha baab lhadyi hadigu markaa waa maa yuhda ila lbeyt asalkiisa waa dhiig waxa la gawaracayo an caiشha radi allahu canha qaalat waxay tihi fataltu waan ku soohay qalaa-ida hadyi nabiyi salى اllahu alayhi wasalam koorihii hadyigii nebiga salى اllahu alayh wasalam ayaan ayaan ayaan sohay fataltu waan sohay qalaa-ida hadyi nabiyi sala la alay slam uma dabeetana ashcarahaa rasuulkuna ka dhiijiyey ishcaarku waa kuriska in meelaha kuriska agtiisa neefka laga mudayaa marka waxoogaa yaroo dhiigoon isagiina de waxba yeelaynin ayaa ayaa kasoo baxday kurisku meel halbowlaa maaha marka dee dhinaciisa laga warramay dhiiggaa yare kasoo baxay wuxuu calaamadu yahay inuu neefkaasi yahay hadi oo xikmadaha ku jira ayay ka mid tirda waqalladahaa dabeetana adigu arigii soohay ee diyaariyeyba halihii koorta laga xidhayay waqalladahaa waanu kooreeyey oo qilaada waa ficilkii imika qilaadana waa koorta uma bacatha biha wuu diray ila lbeyti xaggaa iyo xaramkiibuu u diray wa aqaama bilmadiinati magaalada madiinuhu sii joogay famaa xaruma caleyhi xaaraam kama noqonin shayu shay xaaraan kama noqon kaana lahu xilan xalaalu ahaa marka hore marka xadiisku wuxuu sii adkeynayaa masale aada muhiimu sheegaya oo ah hadiga uu nebigu caleyh isalaatu wasalaam ka sii diray magaalada madiina ee isagiina weli uu sii joogay ee hadigiina uu sii socdo diritaan keliyo haddii la diraa oo aan xajkii aanu rasuulku xidhanini muxrim ka dhigi mayso ee sidiisiibuu iska ahaanaya maca daalika hadda hadigiina waa kaa sii dirayee niyeeyada inuu xajkii ama cumradii ku qalo taasuu markaa tilmaamay laakiin markuu xidho ee hadigaana uu kaxeeyo markaasaa dee ay ku ku dhaboobeysaa waxyaalihii dee xaaraamta ka noqonaya ixraamka qalaa-iduna maaida aayadda horeyn waa kuwa tilmaamaye laa tuxilu shacaa'ir allahi wala shahra alxaraama wala alhadya wala alqalaaid ha xalaashanina qalaa-iduna waa maxay waa hadyiga alla sii wada ee geela ah taabanina ilaadaduna asalkeedu waa shayga qoorta lagu soo wareejinayo maa yuxiidu bilcunq wuxuu noqon karaa marka xadhig kab baa mararka qaarkood lagu xidi jiray kab waxyaal kale meydhax iyo wax kalu noqon kara waa calaamadun lagu garanayo shaygaasi inuu had yahayo dee berigi hore waxaynu carabtu ilaa niminka boqolaal kilomitr dadkiisi dhex marayaaye geel haddii la kala qaadayay lakin waxay ixtiraami jireen oo dhaqan u ahayd wax waxaa beytkaa ilaahay la geynayo iyo qofka beytkaa ku socda iyo bilaha xurmada le dhexdeeda iyo may taaba jireen oo is ilaalin jireen marka arintan calaamad waxay unoqonaysaa inuu neefkaasi yahay neef hadiga halkaa loo wado dabeetna waa la gelinaya waayo aaminsan ah, in dhibaato kudhici doonto iyagana dabeetna markii dambena calaamadii bay iska noqotay ba hadigu leeyihi waana lasii fuuli karaa gaadiid baa sii dhigan karaa sida xadiiska dambe ku arkayno hadday yarmaan tahayna caanaheeda waa lasii cabi karaa oo intaa qofku wuu sii lisan karaa an caiha radi allahu anha qalat waxay tii waan kusoo hayo waan ku sameeyey waan sameeyey qalaaida hadi nabi baan sameeyey marka diyadiibaa macnahaan ku qarsoon lakiin anaa sameey weyn uma ashcarahaa dabeetana uu kurisku ka dolooliyay amba uu ka dhiijiyey qaladaha u kooreeyey aw aw qalladtuha amba aniga laftigaygaaba ku xidhay rasuulkaa ku xidhay sala allahu alay aw qalladtuha ay ana haddaan caaishay anaa ku xidhay marka uma bacaa biha wuxuu diray ilbeyti beytkii buu diray xaggiisa hadiga waaqaama bilmadinati magaalada madiinu sii joogay famaa xaruma caleyhi xaaraan kama noqon shayn shay kaana xila lahu xalaaluha can caaishata radi allahu canha qaalat waxay tihi ahdaa nabiyu sala allahu aleyh wasalam maratan rasuulku hadyi wuxuu ka dhigay mar hanaman ari xadiiska hore geel buu tilmaamaya xadiiska dambena muxuu tilmaamaya inuu rasuulku alayh sala slam marka qaarkood ari uu hadiyad bixiyey hadyi u bixiyey oo de bahiimatul وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الlahi sلى الله عليه وsلم رأى وxuu arkay rajuلا nin buu arkay ysuuqu wada ysuuqu saaqa ysuuqu badanaةa hadya badanatan waa neef geela markaa asalkiisa badana waa naaqatan faqaala wuxuu hi rasuulku ku uri ala sla sl irkabha waar fuuloo dee gaadiid ka dhigo ila adigan lugeynaya iyad in inahaa hadyun waa hadyi qaala wuxu uhi irkabha fara'aytu waxaan arkay raakibaha kii fuushanaa uu fuulo markaa markii nebiga uu qaatay calayh isalaatu wasalaam oo yusaayiru la socda annabiya sala allahu alayh wasalam yusaayiru dhinac socda oo kale ay uu la jiro inuu la tartamayo oo kale nabiga alay slat slam wanaclu kabtii qoorta u sudhnaydna fii cunuqiha haye qoorteeda ay ku xidhanta wa fii lafdin qaal wuxu fi thaaniyati aw thaalisati markii labaad ama saddexaad rasuulku wuxuu ku yihi irkabha weylak aw wayxak waarful weylak aw wayxak ayuu ku yihi nooc canaana weeyaan xadiiska wuxuu soo qaadanayaa hadigani maadaamuu yahay shay cibaado ah oo ilaahay loogu dhowaanayo oo gurigaa ilaahay loo diray ixtiraamka yo haye waxaa ka mid ah inaanay gaadiid kasii dhigan jirin laakiin rasuulka ala slat taa wuu ka bedelayo wuxuu ninkan neefka wada wuxuu ku hi irkabha ninkii wuxuu moodayay de inaan laba fuuli karno wuxuu hi inahaa badana badana kelmadu neefka geela ah waa lagu isticmaalaa asalkiisa hore laakiin huna maxay ugu jirta marka u leey inaha badana markan dambe ee inaha hadyun buu yihi waa neef hadiya markaasuu haddana rasuulku ku celiyey soo hadda ninka inaha badana markii saddexaad buu rasuulku ku hi irkabha weylaka o wayxag waxaan arkay ui siduu ninkii arrinkii u dabaqay isagoo neefkiiyo calaamadii lahoo koortii qoorta ay uxidhantahay kabta ahayd ka laalaado ila waa inaga kab iyo wax lamid aba ah lagu xidhi jirayo calaamadu ahayde oo nabiga garab socdaan arkay aleyh salaatu wasalaam la tartamay agii socodka marka in xaaladda ayadaa gaadiid laga sii dhigin karo caanaheeda lasii cabi karo lagu sii intifaacsan karo intaa lasii wado waa laga qaadanaya qofka ku intifasanaya isla markaana aanay waba yeelin halkan ereygan weylak o weyxag waa ereyeyn badan aynu aragno waxay tilmaameen culimadii luqaddu waxay tilmaameen waa ereyadaan xaqiiqadooda looga jeedin marka oo weylag haddii la idhaahdo waa qofka marka wax xun lagu canaananayo wayxakna oo marka wax wanaagsan lagu canaananayo waxay la mid taho thakilaadka umuk thakilaadka umuk waar meesha iskaga kac magacaaba-ye haddaa <laughs> qofku idhahda imika magacaa bay inuu magacaagu baada ninkani ma doonayo yuu doonaya haddana waa noo canaana luqad kastaa markaa weylada marka weylak iyo in badan baad ku arkaysaa rasulka ala sla slam oo kelmadda axaadiis ku sheegaya weylak oo wayxag weylak wax ku halaag kugu dhacay oo kale weyaan wayxagna waa waa shabahdaa lakin waxay leeyihin wayxag marka qofka wax wanaagsan lagu canaananayo oo kale weyaan wayxag weylakna waa marka wax lagu canaanayo ida kaana yulaamu calaa shayin qabiixin weylak aw shayan xasana wayxak an ziyad bn jubayr qal wuxu raaytu ibn cumar ba arkay qad ataa calaa rajulin ra-aytu waan arkay ibnu cumar ay cabdillahi bni cumar oo qad ataa qad jaa u yimid calaa rajuli nin qad anaakha fadhiisiiyey anaakha bimacnaa aqcada waajlas badanatahu hadyahu yanxaruhaa isagoo gowracaya oo ay fadhidu gowracaya fa qaala wuxuu ku uhi ibcadhaa kici qiyaaman iyadoo taagan oo muqayadatan xidhan sunata muxamedin sala allahu alayh wasalam sunnadii nebi maxamed weeyaane ya amba ifcal sunata muxamedi sala allahu alayh wasalam qiyaama muqayadatan sunata muxamedin xaala kowniha sunata muxamedin iyadoo arrintaas tahay sunadii nabiga caleyh isalaatu wasalaam marka neefka sidii loo gowracayay buu xadiiskana tilmaamayaayoo waxaa sunuhu yahay neefkiioo taagan in la gowraco oo la dhuundhabo muqayadana oo la xidhay lugta lugta ayaan ku odhanayne jeeniga laga xidhay oo jeeniga marka saa looga xidhay saddex bay ku taagantahi dabeedna marka iyadoo taagan oo jeenigana ka xidhan halkaa dhuunta laga dalooliyo way dhacaysaa xagga ishaaqu ruux xagga nafka bixidda neefka waxaa la diidaya inay naftu ku silicdo soo maha oo xanuunka uu sii dareemo markaa neefkiioo taagan markaa lagu dhufto dhuuntaa dhiiggiiba horu soo boodaya naftiibaa horuga baxaysa qofka ayaa neefka horuga baxaysa isagoo fadhiyana waa la gawrici karaa marka hadda inta badan neefka halkee baa laga gawracaa geela geela xagga dhuunta laga gawraca saagood baa naxri lagu tilmaamaa naxrig kelmaduna asalkeedu waa halkaa faida wajabat junuubuhaa faidaa wajabat junuubuhaa soo maaha wajabat junuubuha ay saqadat wey wajaba shayu asalka kelimada waa maxay waa bimacnaa saqad wey an ziyad bn jubayr qal u raaytu waxaan arkay ibn cumara qad ataa oo u yimid calaa rajulin cabdillahi bn cumar marka waxa laga qaadanayaa kayfa kana asaxaabatu ridwan ullahi calayhim yanshuruuna dacwa wa kayfa kanuu yجتahiduuna عalى muwaafaqaةi النabiyi slى الlaه عليه وsلم في جamيع umurih raأytu waxan arkay بن cمر cبd لله بن cمر qad أtىa u yimid calى rajuli nin qad anakha anakha tu'iyey fadhiisiyey anakha albacيir badanatahu hadyigiisii yanxaruha isaga gowracaya faqaala wuxu uhi ibcatha kici qiyaaman iyadoo taagan muqayadatan oo dabran muqayadatan oo xidhan sunata maxamedin sal l xaala kowniha sunata maxamedin aw muwaafaqat lisunati nabiy sala allahu alay slm baabquslu lilmuxrimi meedhashada uu meedho qofkii muxrimka an cabdillahi bn xuneyni ana cabdillahi bn cabaas radi allahu canhuma iyo wlmiswar bn mahrama radia allahu canhu labadaas saxaabibaa ikhtalafaa iskhilaafay bilabwaa meesha abwaa lahahdo ayay isku khilaafeen masalo faqaala ibnu cabaasin wuxuu yihi yaqsilu lmuxrimu wuu maydhayaa muxrimku rasahu madaxiisa wuu maydhi karaayo way u banaantay wa qaala almiswar cabdillahi bn cabaas baa yii waqaala misru ba wuxuu ihi laa yaqsilu lmuxrimu rasahu maydhi maayo muxrimku madaxiisa ma meedhayo qaale wuxu uhi fa arsalanii waxay diray ibnu cabaasin cabdillahi bnu cabaas ilaa abi ayuub alansaariy radi allahu canhu abi ayuub alansaari buu ii diray waa saxaabi kale khaalid bnu zayd baa laodhan jiray saxaabigaas fa wajadtuhu waxaan helay yaqtasilu isagoo meydhanaya bayna alqarnayni laba qori dhexdood isagoo ku meedhanaya bayna qarnayn way bayna camuudeyn wa huwa yasturu isagoo ku as isku asturaya yastatiru isku asturaya bithawbin maro oo fasalamtu calayhi waan salaamo faqaala wuxu uhi man haada waa aya salaamaya faqultu waxaan ku uhi ana cabdullaahi bnu xunayn cabdullaahi bnu xunayn baan ahay arsalanii ilayka waxay iisoo kaadiray ibnu cabaasin cabdillahi ibnu cabaas yasaluka wuxuu ku weydiinaya kayfa kaanad seebuha rasuulu llahi sala allahu ala sl rasuulka aleh yaqsilu mid u maydha ra-sahu madaxiisa wa huwa muxrimun isagoo muxrima siduu u maydhi jira fa wadaca abu abu ayuub baa dhigay saaray yadahu gacantiisa cala thawbi maradii maradii uu isku asturayay buu saarayoo faa'ahu hoos buu u dhigay aharahu ila lsfal xagga hoosu maradii si uu iigu muuqdo madaxiisu ayuu hoos u dejiyey xataa badaa lii ay xataa dahara lii ilaa uu ii muuqday rasuhu madaxiisu uma qaala wuxuu ku yihi liinsaani insaan wuxuu ku yihi qof wuxuu ku yidhi yasubu calayhi ugu shubay almaa biyaha usbub ku shub oo fasab calaa rasihi madaxiisubu ku shubay uma xaraka uu dhaqdhaqaajiyey rasama madaxiisa biyadey labadiisa gacmoodoo madaxiibuu gacanta sidaa biyaha markaa qof markuu meehs gacanta saa hado de saa u dhexgeliyey oo fa aqbala bihima gacmaha xagga horuu kaga bilaabay wa adbara xagga damu ku geeyey wey aqbalaba sidii weysada oo kale marka intuu timihii markaas saa gacmaha u dhexgeliyey ayuu saa u waday waday markaa ilaa xagga dambu haddana u gaadhay uma qaala wuxu uhi haakadaa sidaasaan ra'aytuhu arkay rasuulka sala allahu calayhi wasalam oo yafcalu samayna wa fii riwaayatin warin kale waxay ahayd faqaala miswar miswar binu makhnab aba wuxuu yihi radi allahu canhu ibni cabaasin laa umaariika kula doodi maayo laa ujaadiluka fi masala bacdahaa masaladan kadib abadan weligii nin iga aqoon masalada iga aqoon badan baa tahayo masale damboon kugula murmaya iminka laga bilaabo marka qofkii muxrimka ahaa madaxa ma mayranayo ayuu saxaabigan aaminsanaayo sababto wax kale maahe waxaa la diidaya in timaha iyo waxaasi daataan qofkii wax ka dhacaan dee i yarna ha noqote feerashadii waxa uu iska daynaya uu iska ilaalinaya marka maydhashadiina wuxuu u fahmay inaan biyaha intaa aanu ku maydhayn madaxiisa aanu maydhayn cabdillahi bn cabaas wuxu gu maydhanaya marka haddii laba wadaad ay isqabtaan amba laba qof ay isqabtaan amba laba arday ay isqabtaan masle isku qabtaan de waa inay kutubtii noqdaan ama culimadii iskula noqdaan soo maaha markaa saxaabi kalea loo baahanyayo masladii isagu goobjooga abu ayub alansaari ayaaba la soo weydiinaya markaa waaba isla doonasho ilaah meeshii maxaa ka dhacay <laughs> ya isla doonasho ilaah waa ka dhacayoo isagiioo meedhanayaba markaasuu mu odhanin bal ninkana fariidnimadiisa u fiirso cabdillahi bin xunayn oo fariidnimadiisa maxaad ku garanaysaa ya bal inuu fariid yahay qaab oo faqiih yahay saad ku garanaysaa sheeg haye su-aaloo kale weydiiyey taasi waa run waa fariidnimadiisii in kastuu yii kan iisoo kaa diray hebel baa iisoo kaa diray oo dee mas mahramuu soo dirin haye dhinac kale ah. ha sideebaa ha ee ku fiirsa barak la ma rasuulku calayhi salaatu wasalaam miyuu madaxa mayri jiray laakiin muxuu ku yihi kayfa kaana waaba kasii cajiibsanta soo maaha qaabkee marka inuu ka dhiganta inuu mayri jiray oo kale suu isna qaabkiiba dee usii sheegayba marka waa waa masaladii iyo waliba siyaada oo wuxuu soo faa'iday ataa in timaha ataa gacanta la dhex marmarinayo si ya ataa hadday wax ka daataan aan mushkilad lahayn oo aan biyaha madaxa dusha lagu shubayn oo keliya weli taxriik xataa lagu samaynayo madaxa gacanta saa loo dhex gelinayo si caadiya loo marinayo dee saxaabigii kalena ma odhanin may anigu halkaygaasaan ku adkeysanayaa laakiin <laughs> wuxuu laa umaarika bacda abadan culimadu waxay hahdeen cabdillahi ibn cabaas xagga xajka cid kaga horeysa ma jirto saxaabada marka la eego qolaba meel bay kusii ayuu markaa niman meel ba kusii horreeyo xagga xajka marka la eego cabdillahi bn cabaas ayaa aada ugu sii horreeyey oo masaaishan aada ugu horreeyey oo dee xataa tii tamatuca ee abubakar iyo cumar iyo ay dad badani ku raaceen waa tii aakhirka tiisiun bay ku gabagabooday aakhirka tiisii bay ku gabagabooday waxaa laga qaadanayaa in niqaash lagu samayn karo masaaisha cilmiga ahoo dee saxaabaduba masladu way seegi karaysa qof caalimo bay seegi karaysa maaha macneed qofku cilmiga u wada koobee isagoo caalimo afarta madhabba ka jawaaba ayaa masalo waa sababta marka culimadu imaam axmed laba riwaayadood baa soo wariyey marka amba saddex baa laga soo wariyey oo fii riwaaya shalayna sidan uu fatwooday haddana xadiis buu helay uu ka noqday hadduu doono masaladii hore dib ugu noqday imaam shaafici qowl shadiid iyo qowlka qadiimka lagu sheegayo qowlkan qadiimka masaaisha saasuu ku tegey marka hore masr buu tegay oo axaadiis badanoo horu maalbayuu maqlay iyo cilmi badanoo dambe dabeetna masaail fara badanoo markuu ciraaq joogay iyo xag aw sheegay ayuu dib uga noqday oo xadiis ugu salayay way dhici kartaa mararka qaarkood inay masladiisi hore saxaato oo daliilku u dhawaado waa saas laakiin may ahayn qof odhanay may aniga halkayga laga dhaqaajin maayo dad xaqa doonaya bay ahayeenoo naduuru maca daliili xayu daar waa kuwi salafka odhan jiray naduuru maca daliili xayu daar daliilku kolba xagga u wareego ayuunbaa nula wareegeynaa inagu imaam axmedna wuxu hi markii lagu yihi oh, maxay kolba mislaad ka noqonaysaa naquulu lyawm wa narjic qadan maantaanu odhanaynaayoo berri baanu berri baanu ka noqonayna wallahu aclam waxmatullah tawfiq asalamu alaykum